alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin baabu ma jaءa fi طiyara ma hiya طiyara ma huwa taطayur bayn alahar اlmutawaqaci minhu ayb atashaa'um aw atafaa'ul alcamaliyu bimar'iyin aw masmuucin aw macluumi la irtibaaطa qadariyu baynahu wa bayn alahar اlmutawaqac minhu maqsuud lbaab haye nam jaak la bayaanu ana taطayura munaafin lلtawxiid ima fi aslihi aw fi kamaalih taayurku ama aslu shirka akbar buu noqdaa aslu tawxiidkuu meesha ka saaraa ama wax shirkulakbar ka yar oo qofka islaamnimadan ka saara laakiin kamaalkii iyo dhammaystirankii tawxiidka ee waajibkahaa meesha ka saaraya ayib ma huwa tashaa'um fadl inqibaad اlqalbi watawaqac waa filashada qofku shar u fisho watafaahul cagsiga tashaa'umka suruur اlqalb watawaquc اlkhayr waa farxadda iyo inshiraaxa qalbiga iyo khayr inuu fisho ayib alcamaliyu marka la yihi maxaa looga jeedaa yaani tashaawum iyo tafaa'ul waxay taطayur noqonayaan tawaquc اlkhayr iyo tawaquc الshar wuxuu taطayur noqonayaa markuu ka dhasho camal camalkaasoo camal qalbi ah ama camal jawaarix marka mujarad atafkiir اlcaqli mujarad tafkiir اlcaqli wa mujarad khaطaraat alkhawaatir alati takhturu bilqalb kuwaas iyagu ma noqonayaan nacam taطayurkii muxaramka la irtibaata qadariyu beyn wa beyn alahar mutawaqac minhu macnaheeda maxay haye yaana waxaan la baasaysanayaa sharci iyo tajribatoona kumay sugnaan waxaan markaa laga filanayo ee khayr ama shara inuu sabab u yahay hadduu sabab u yahay oo bisharci ay ku sugnaato ama bilqadar bitajriba ay ku sugnaato tatayur noqon maayo soo ma bahalihi qofkuu ka baqanaya limaada sumiya tashaaum taayuran maxaa tashaa'umka taayur loogu magacaabay maca anahu acamu minhu aye fadl eh, nacam alw ka bilaabmin halkaas liana alcaraba kana min shaniha ciyaafat ayr wa zajruha wataطayuru bibaarixiha wa binaciiqi girbaaniha ila akhiri dalik xukmu التطyر تطayurku waa min acmaal الجاahiliya alati abطalatha الشharيica waxay ka mid tahay dhaqankii jaahiliyada ee diinta islaamku ay burisay xididada ay u saartay arrintaana waxaa caddaynaya umuur alأwl alxukmu calى الطiyarati bأnaha min acmaali الجaahiliya waxaa lagu xukumay baasaysigu inuu ka mid yahay dhaqankii jaahiliyada iyo gaalada sida aayaadka qur-aanka ee musanifku matniga ku keenay aynu ku arki doono arrinka labaad takraaru nafyi litaahiiriha in waxaan markaa la baasaysanayaa uu shar isagu keenaya ama uu sababu yahay in badan ayuu nebigu calayh salaatu salaam diiday axaadiid badan oo masalada ku saabsanna baabka inoogu iman arrinka saddexaad alxukmu cala tiyirati bishirk waa in lagu xukumay baasaysigu inuu shirki yahay min dalika qowluhu sala اllahu alay wasalam atiyiratu shirku xadiidkuna baabku inoogu iman doona alamru raabic albara'atu miman waqaca fi taayur nebigu wuxuu ka beri noqday qofka baasaysiga aynu soo qeexnay ku dhaca saynu kusoo aragnay xadiidkii cimraan bn xusein asaxiixu bishawaahidi laysa mina man taayara aw tuayira lahu afarta arimoodba waxay tusinayaan in baasaysigu yahay shay muxarama bal kabiira min kabaa'ir اdunuub wa fii kaiiri min anusuus alxukmu calayha bishirk nusuus badanna waxaa kusoo aroortay inay shirki tahay min xayu xukmuhaa tanqasim ilaa alaaati aqsaam xukumka la siinayo ma shirki akbaraba ma asqarba ma duuna dalikaba saddex qeybood bay uqeybsantaa qeybta koobaad iyaratun xukmuhaa shirkun akbaru baaseysi xukumkeedu yahay shirki weyn oo mukhrij min almila ah qofkii muslimkaa hadday ka dhacdo uu gaaloobayo diinta u ka baxayo wa daabituhaa an yactiqida almutaayir أن ma yتطyر bه mتصف bشhayء min khasائص الlahi taعalى تطayurka ama طiyarada shirkiga أكbarka waxaa daabid iyo qaacido u ah inuu caqiidaysanya qofka wax baasaysanaya أnama yتطayر bihi mتصف bشhayء min khasائص الlahi taعalى kan uu baasaysanaya inuu aamino inuu ku sifaysayo shay khasaaista ilahay kamida إma fi اlcilmi aw fi اlqudرة khasaa'istaasoo xagga cilmiga ah sida inuu aamino annahu yaclam lgeyb kanuu baasaysanaya eybka mulaqa inuu og yahay ama khasaa'istaasoo xagga qudrada iyo awoodda ah oo inuu aamino anahu yastaqilu eh, bitaxsiili اlkhayri aw dafci shar inuu la madax banaan yahay xaasilinta khayrka ama difaacitaanka sharka aw an yasrifa lahu shaya min alcibaadaat ama kan uu baasaysanayo inuu u sameynayo shay cibaadaadkii kamida miaal waxa an yaquuma biqalbihi gaayat lkhawfi minhu shaygu inuu baasaysanayo baqaha halka u sareysa baqo gaadhay buu ka baqanaya aw yatadallalu lahu gaaya tadallul amaba waa aada buu isugu duleynaya marka taayurka shirkiga akbarka daabitkiisu an yactiqida mutaayir أن ma yتطyر bه mتصف بشhayء miن khasائص الlahi إma في العilm أو في الqدرaة و أn yجعل lahu شhayئa min العibaadaaت nooca labaad waa طyaraة xukmuhaa shirk أصغar waa baasaysi xukumkeedu uu yahay shirki أصغara oo qofku miladiyo diinta aanu kaga baxayn w hada الxukm huwa الأصل فيha تطayurka ma waxaa asl u ah inuu shirki akbara mise inuu shirki asqara yahy waxaa inuu shirki asqara yahay wdaabituha an yactaqid almutaayir ana maa taayara bihi sababun lishub wacadam اlkhayr maca gaflatihi can illah waxaa daabit iyo qaacido waa inuu aamino waxaanu baasaysanaya inuu sababu yahay sharka iyo khayr la-aanta maca gaflatihi can illah ilahayna isagoo iska ilaabay oo moogan an yactaqid almutaayir ana maa yataayaru bihi sabab lishumi wacadam اlkhayr maca gaflatihi can illah in taayurku shirki asqara uu noqdo oo mar walba shirki akbar aanu hayn waxaa u daliila ma rawahu axmedu can cabd llahi bn camr bn caas can rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslama qaal man radathu طiyaraة can xaajatihi faqad ashrak qofka baasaysigu dantii uu lahaa ay ka hor istaagto oo dantiisii markaa uga tago u joojiya baasaysi awgii shirki buu sameeyey shirkigaasi maa ka warbaa mise waa asqar waa asqar waxaa u daliila qaaluu ya rasuul allah famaa kafaaratu dalik waxa rasuulka ilaahay arrinkaa qofka maxaa lagaga dhaafayaa qofka arrinkaa ku dhaca qaala yaquulu allahuma laa tayra ilaa tayruka walakinahu yamdi fii amrihi laakiin baasaysigu qalbigiisa ha galo saameynna ha ku yeesho laakiin hawshiisii kama joojin ee hawshiisi wuu iska watay oo taayurkiiyo baasaysigii qalbigiisa ku dhacay muu adeecin hada muxaramun lidukuuli qadri min ataayuri fii qalbi wuxuu xaaraan u yahy qadar baasaysiyaa qalbigiisa galay walakinahu lam yuratib caleyhi ficlan walaa tarkan laakiin wax samaynaya wax ka tegistoona kamuu ratibin musanifku raximah llahu tacaala dakara fi hada albaab hamaaniyata nusuus aayatayni wa sittata axaadiis baabu ma jaa fi taayur ama fi tiyara wuxuu ku sheegay sideed daliil laba aayadood iyo lix xadiid wa qowli llaahi tacaala buu baab yahay buu yihi ilahay uhi alaa hooyaay inamaa طaa'iruhum cinda allah waxaanay baasaysanayaa waa yani waxaan ku dhacayaa wax ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay u qadaray weyi walaakina akarahum hase yeeshee badankoodu laa yaclamuuna garan maayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo qadarkiisa ayay jaahiliin ka yihin aayaddani waxa ay ku soo aroortay fii siyaaqi raddi calaa qowmi muusa fircoon iyo qoladiisii markii ay baasaysteen nebiyullaahi muusa iyo ciddii la joogtay waxaa ka horeeya qowl lahi tacaala faida jaaءatum اxasanatu qaaluu lana haadi marka wanaag ay helaan waxay odhanayaan annagaa iskale bimacnaa xaq baan u leenahay wanaaggan waanu mudanay wain tusibhum sayi'atu yatayaruu bimuusa waman macah haddii dhibaata ay ku dhacdo sida juduub wa quxuud wa bala abaaro biyo la-aan dhibaatooyin xanuuno iyo tayiru bimuusa waman macah waxay baasaysanayaan nebiyullaahi muusa iyo cidda rumaysay yatashaa'amuuna wayaquuluuna dahabat xuduuduna waansibaa'una min alrakaa'i waalkhasbi waalcaafiyati mud jaaana muusa waxay odhanayaan wixii aanu heli jirnay barwaaqo lahaa ee caafimaad qab lahaa wuxuu meesha ka baxay markii muuse uu nooyey markaa isagaa balaayo iyo hoosmadoobe qaba ilaa iminka ayaa dadka qaarkood dadka ahlu tawxiidkaa sidaa u baasaystan waxaa berigii hore ee wadaadadan yaryara shirkiga iyo tawxiidkiiyo waxaa ka sheekaynayaa aanay noo iman barwaaqaanu iskaga jiri jirnay abaare may jiri jirin caafimaad qab ayaa jiri jiray marka intay kuwan noo yimaadeen bay abaartan iyo masaaibtan iyo dhibaatooyinkani ay bilaabmeen waa sheekadii nabiy llaahi muusa dacwadiisa ay kala hor yimaadeen fircoon iyo qoladiisu walikulli qowmin waari qolo walibana cidda dhaxasha ayay leeyihin inamaa aa'iruhum cinda allah aa'irka halkan maxaa looga jeedaa ay maa yusiibuhu min alrakhaai washidda wax allaalo waxa ku dhaca barwaaqo iyo ladnaana dhibaato iyo abaara cinda allah ay min cindi illaahi subxana watacaala wabiqadari nebi muusena ma samayn makhluuq kalena ma samayn ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday ilaahay baana qadaray laakiin jahligooda awgii ayay hadalkaa u yidhaahdeen sidaa waa loo fasiray inamaa طaa'iruhum ay maa asaabahum min khayrin aw shar famin indi cindi illahi wabiqadari tafsiirka culimadu u badan yihiina waa kaa ibnu jariir uu ku sheegay tafsiirkiisa wuxuu yihi alaa ma طaa'iru ali fircawna wagayrihim wadalika ansibaؤuhm min الrakhaaءi wاlkhasbi wagayri dalika min min ansibaaءi alkhayri wالshari ila cinda allah wاlqurطubina isna saasoo kale ayuu yihi yani ana طaa'ir اlbarakati wa طaa'ir الshumi min alkhayri wالshari wالnafci wالdur min allahi tacala laa sunca fiihi limakhluuq tafsiirka labaadna wuxuu odhanayaa alaa inamaa طaa'iruhum cinda allah macnaheed waxa weeye inamaa jaaءahum الshu'mu min qibalihim bikufrihim wa takdiibihim biaayaati wa rusuli tafsiirka horaana raajixsan wajhu dilaalat اlaaya calى maqsuudi اlbaab waa maxay ana fiiha ana الtaطayura min acmaali اlmushrikiin aayaddani waxay caddaysay baasaysigu inuu ka mid yahay dhaqanka mushrikiinta alatii acmaashoo damahum اllahu biha oo sababteedana ilaahay u dhaleeceeyey walakinahum laa yaclamuun fadala dalika calى anaha muxaram mar haddii ilaahay dhaqankii gaalada oo weliba uu ku dhaleeceeyey uu ku sheegay baasaysiga taasi maxay daliil u tahay inay xaaraan tahay lianna kula maa duma faaciluhu fahuwa muxaram wax kastoo sharcigu qofka sameeyey uu dhaleeceeyey waa xaaraan wey wa kulu maa nusiba ilى ahli الshari calى sabiili الdami fahuwa muxaramu wax kastoo loo nisbeeyo loo tiiriyo sifo looga dhigay dadka ahlu sharka min alkufaar wاlmunaafiqiina wاlcusaat iyadoo lagu dhaleecaynayo isaguna waa xaaraan walihada qaala ibnu rajab raximah اllahu tacala fi laطaa'if اlmacaarif wاطiyaraة min acmaali ahli الshirk wاlkufr waqad xakaaha allahu tacala fi kitaabihi can qowmi fircoon ilahay wuxuu ka sheegay baasaysiga qowm fircoon wa qowmi صaalix wa asxaabi اlqarya alati jaaha lmursaluun daliilka labaad waa qowluhu tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen طaa'irukum macakum aayaddan waxa ay ku saabsanayd dood dhex martay bayn alambiyaa wa asxaabi alqarya qolada asxaabu lqarya ilaahay uu ku sheegay iyo nebiyadii loo diray dood dhex martay oo iyagoo nebiyadii la hadlaya ayaa se ilaahay uu yidhi qaaluu inaa taطayarnaa bikum nebiyadii ilaahay bay ku leeyiin waanu idin baasaysanay yacni ana loogama kiina horeyn dhibaataba idinkaa idinla socotay lain lam tantahuu lanarjumanakum walayamasanakum mina cadaabun aliim dacwaddan iyo waxaanaad wadaan iyo yeedhmadan haddaydaan joojin dhagax baan idinku dili si daranna waanu idin ciqaabi waxaa u jawaabay ambiyadii qaaluu طaa'irukum macakum ain dukirtum bal antum qowm musrifuun marka inaa taطayarna bikum ayay yidhaahdeen asxaabu اlqarya ey tashaa'amna bikum waxaanad wadaana khayr nooma leh bal shar iyo dhib buu noo leeyahy markaa rusushii maxay ugu jawaabeen aa'irukum macakum ay musaaxibun lakum maa yaxsulu lakum fainahu minkum min acmaalikum faantum usabab fi dalik waxaa dhib ku dhacay xanuun leh ama abaar leh ama wax kale leh camalkiina sababu ah dacwadda iyo khayrka anagoo aan wadnaa sababu maaha marka macnaa qowlihi tacala طaa'irukum macakum acmaalukum waarزaaqukum waxadukum min alkhayri wالshar macakum ay mulaazimu lakum wa fii canaaqikum yani camalkiina iyo arsaaqdiina iyo dheeftiina khayr iyo sharba aad ka heshaan waa mid idinka idinku naban oo idinku dhegan oo qoorta idin suran oo wax allaalo waxa idinku dhacaa xumaan ah waa wax ilaahay idiin qadaray wasabaqa lakum min allah wax anagu aanu keennay maaha camalkiina xun ayaana sababu ah wajhu dilaalati lahi calaa maqsuudi ilbaab waa ka dilaalati alatii qablaha calaa maqsuudi ilbaab waa isku mid labada ayadood lianna fiiha ana taayura min acmaali ahli iljaahiliya aayaddana sidii aayaddii hore waxay noo sheegtay waa saysigu dhaqankii jaahiliyada inuu ka mid yahy wa ana allaha damahum bidalik ilaahayna arrinkaa waa ku dhaleeceeyey fadala dalika calaa taxriimi taayur taasi waxay daliil u tahay markaa baasaysigu inuu xaaraan yahay qaala bnu lqaasim raximah llahu tacaala fii xaashiyatihi calaa kitaabi tawxiid wamunaasabat laayatayni litarjama ana taayura min camali ljaahiliyati lmushrikiin waqad damahm llahu bihi wamaqatahum waqad nahaa rasuulu llahi can taayur waahbara anahu shirku kama sayaأti الdليل الثالث عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاl wuxu uhi laa cadوى xanuun iskii isaga gudbaa ma jiro walaa طiyarata baasaysi wax la baasaysto oo raad iyo saameyn lihiina ma jiro walaa haamata shimbir weeye saynu arki doono bmacnaa wax saameyna ma laha iyaduna waa nafyu lتأثiiriha walaa safara bil safar la idhaahdo oo saameyn loo iyadu khayr keenaysa ama shar keenaysa ma jirto qaala akhrajahu zaada muslimu walaa nawa walaa guul muslim wuxuu ziyaadiyey walaa nawa walaa guula waynu arki doonaa kelimaadka macnahooda akhrajahu buu yihi albukhaari wa muslim laa cadwa almuraadu bilcadwa waa isaabat shayin bima usiiba bihi shayun aakharu waa inuu shay qof buu noqon karaa xayawaan buu noqon karaa waa inuu ku dhaco wax mid kale ku dhacay tusaale ahaan hebel oo saaxiibka ayuu durihay fakhaalatahu dabeetana isagii baad la fadhiistay oo aada isu dhowaateen deetana durigii baa adigiina kugu dhacay hadihi hiy alcadwa alcadwa waa taas isaabatu shayin bima usiiba bihi shayun aakharu culimada saa ku macnaysa waxaa ka mida ibn اlahir raximah llahu tacaala fi الnihaaya oo wuxuu yihi yuqaalu acdaahu daa yucdiihi icdaءa o an yusiibahu milu ma bisaaxibi da waa inuu qofkii ku dhaco qofkii xanuunka qabay wixii haye oo kale ama xayawaankii neef baa markaa candho qabay markaa neef kaloo marka hore ka badqabay candhadii ku dhacday markaa xanuunkiibuu ku tallaalay ama uu gudbiyey laadan laacad waa ku jirtaa waa naafiya baa la yidhi waxaa kaloo la yihi waa naahiya sida saxiixana waa inay tahay laadani naafiya oo aanay naahiye ahayn marka waxaa la isku khilaafay waxaa la anfinayaa waa maxay ma wujuud cadwa baaha oo xanuun la kala qaadaa maba jiraba oo xataa kuwa xanuunsanaya kuwa badqaba inay dhex galaan sabab uma noqon karta miyaa mise wujuud lcadwa xanuunku inuu tallaabiyo in la kala qaado lama diidaye waxaa la diidayaa waa an yacduwa almaradu binafsi inuu xanuunku iskii u tallaabo iyadoo ilaahay subxana watacaala aanu qadarin labada teebaa la diidaya culimadu waa isku khilaafeen khilaafka waxyaabaa keeneen waxaa ka mid a waxaa jirta axaadiid kale oo tiro badan oo tilmaamaysa ka xanuunka qabaa qof iyo xoolo wuxuu doonayaba ha noqdee inuu dhex galo ama uu u dhowaado kabad qaba inay sabab u noqon karto inuu xanuunkii ka qaado waxaa ka mid a ah ma rawaahu lbukhaari an nabiya qaal fira min almajduumi firaaraka min alasad juudaamka xanuunka la qofka qaba siaad libaaxa uga cararto uga carar macnaa u dhawaani waayo inaad u dhawaato waxay sabab u noqon kartaa inaad in xanuunkaasi uu kuusoo tallaabo wa qowluhu fima rawahu lbukhaariy wa muslim laa yuuradu mumridun calaa musix xoolo xanuunsanaya maaan ayaan lagu darin xoolo caafimaad qaba qawluhu fi aacuun fima rawahu shaykhan ida samictum bihi biardi falaa taqdumuu calayh haddaad maqashaan in meel aacuun uu ku dhacay ha tegina idaa waqaca biardin waantum biha falaa takrujuu firaara min meel aad joogtaan hadduu ka dhacana ha ka bixina idinkoo ka cararaya carar isagaad ka cararaysaana wey marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka caamkee laa cadwaale leh axaadiidana way khasisaysaayoo arrimahan lagu sheegu may kasoo reebaysaa inta kalena asalkii bay iskaga baaqita qaarkood waxa dhen me xadiidka laa cadwaa baa nasakhay axaadiian xadiidka laa cadwa intaanu nebigu calayh isalatu salaam odhan ayuu hadalladan kala yidhi jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen laa cadwa waxaa la anfinaya inaanay wujuud lcadwa in xanuun la kala qaado oo ilaahay subxana watacaala uu sabab uga dhigi karo hadduu doono ikhtilaatu saxiix bilmariid uu sabab uga dhigi karo in xanuunkii uu qaado kii badqabe marka laa cadwa waxaa la diidayaa maaha wujuud alcadwa waxaa la diidayaa waa eh, an yacduwa almaradu binafsi inuu xanuunka iski u gudbo oo alcadwa alati kaana yactaqiduha aljaahiliya baa la diidaya ti ay aaminsanaayeen jaahiliyadu oo ah inaanay rumaysnayn ilaahay subxana watacaala qudradiisa iyo qadarkiisa ay aaminsanaayeen xanuunku inuu iskii isaga gudbayo taana waxaa beeninaya inaanu xanuunku iskii isaga gudbahayn inay dhacdo marar badan qof xanuunsanaya dad bad qaba inuu ku dhex nool yahay ama neef xanuunsanaya xoolo bad qaba inuu ku jiro haddana xanuunkii kuwii badqabay aanay qaadin mararka qaarkoodna sida nebigu yihi faman cadda alawal ka u horeeya u keenay xanuunka soo ilaahay subxaana wa tacaala maaha oo biqudratii kumay dhicin iyadoo mid xanuunsanayaba aan is aragbu xanuunka qaadaya taasi waxay tilmaamaysaa arrimuhu inay ku socdaan biqadari illaahi wa qudrati ilaahay qadarkiisa iyo awooddiisa inay ku socdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu qadaro xanuunkaa in la kala qaado oo inay arrintaas sabab noqoto ilaahay u qadaray inay dhacayso haddii kalena aanay dhacahayn marka nusuusta cadwada diiday waxaa lagu fasirayaa nafyu اlcadwa alatii kaana yactaqiduha ahlu اljaahiliya tii ay jaahiliyadu aaminsanayd ee ma aha nafyan liwujuudiha in la leeyahay xanuun gudba ama la kala qaada amaba jiraba axaadiidan aynu akrinayna iyadana waxaa markaa lagu fasirayaa in eh, xanuunku ama ka xanuunsanaya dhexgalkiisa iyo udhowaanshihiisu uu sabab u noqon karo haddii ilaahay uu sabab ka dhigo in xanuunkii la kala qaado wuxu uhi ibnu rajab raximah llahu tacala waصaxiix aladi calayhi jumhuur اlculamaa anahu laa naska fi dalik kulih walakin ikhtalafuu fi macna qowli la cadwa waadharuu ma qiila fi dalik ma qabila ayuu qoraya وأظهر ma قيل في ذلك أنه نفي لma kاna يعتقد أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعdي بطبعها من غير اعتقاد تقدير اللh لذلك ويدل على hذا qول فmن عد الأول يشير إلى أن الأول إنما جرب يuصiba بمرض الجرب بقضاء اللh وqدره فkذلika الثاني وma بعده qwlه laa طyra طyra tacriifkeeda hore ayuu inoo soo maray laa طiyara marka la leeyahayna laysa hada nafya liwujuudi taطayur maaha in la leeyahay baasaysiibo ma jiro caalama kama dhacaba dee qur-aankaaba lagu sheegay sida aayadahaynu soo maray baasaysigu inuu dadka qaarkood uu ka dhaco laakiin waxaa la anfinaya waa sidii markaa eh, cadwada oo taiirkeeda ayaa la anfinayaa oo shay la baasaysto oo taiir iyo saameyn lihi ma jiro macnu waa sidaas wey waxaa la odhan karaa si masaladii hore oo kale waxaa jirta axaadiid daahirkeedu yahay ihbaatu iyara inuu nebigu alayh salatu salaam taayurka uu sugay xadiidkana laa iyara buuri waxaa xaadiia kamida qowluhu salى اllahu alay waslam fima rawahu shaykhan ashu'mu fi halaaثin sharka iyo dhibku saddex buu ku jiraa fi lmar'ati gabadha wadaari guriga iyo wadaabati iyo daabadiisa faraskii oo kale minha qowluhu salى اllahu alيه wasalam fima rawahu shaykhan in kana fi shayin haddii shumiga iyo sharki iyo dhibku uu shay ku jiro fafi lmar'ati wاlfarasi wاlmaskan marka xadiidkani addaar almaskan buu ku fasiray addaabana alfaras ayuu ku fasiray xadiidka laa tiyara iyo axaadiidta saddexdaa shay shumiga iyo sharka ku sheegtay sidee la ysu waafajinaya masaalik lculamaa fii dalika mukhtalifa ahlucilmiga qaarkood inay jamciyaan labada nooce adilada ah maslagaas ayay mareen waana ikhtiyaaru kaiir min alculamaa waxay se isku khilaafeen sidee loo jamcinaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiian shumiga ku sugaysa ashyaada qaarkood waa mukhasisa liaxaadiii nafyi iyara way khasisaysaa saddexna waa laga soo reebaya iyaga saddexdaa bimacnaa iyaga waa la baasaysan karaa macnuu wuxuu noqonaya laa iyarata walaa shuma ila fi tilka alumuuri halaaa wax markaa la baasaysan karaa ma jiro ama haddii la baasaysto tahiir iyo saamayn lihi saddexdaa mooyaane almaratu wadaar wadaaba saddexdan ilaahay subxana watacaala sababu uga dhigi karaa lixusuul shur wdarar qofkii in shar iyo dhibi ay u xaasisho oo nin markaa iska ladan baa guursan kara gabadh dabeetana markaasuu ka qaadi karaa olol iyo gubasho iyo in shaqadii laga eriyo tusaale ahaan tijaaradiisi iyo ganacsigiisi inuu kaco sidaasoo kale waxaa dhici karta inuu guri dego iyadoo dadkiisu ay caafimaad qabaan ay badan yihiin deetana gurigaa degistiisa ilahay uu sabab uga dhigo in dadkay xanuunsadaan qaar dhintaan dhibaata ay ku dhacdo sidii dadka qaarkoodba ah, waqtigii nabiga alay slat slam saxabada qaarkood ay uga soo cawdeen yaan guri baanu degnay iyadoo jidhkaygu caafimaad qabo tiradeedu badan tahay xanuunaan ugu dhacay tiradii baa yaraato dad baa naga dhintay ka guure buui nabigu alay isalaatu wasalaam waxbaa ka soo qaadina ma odhan daabadii iyo faraskiina waa saas oo kale marka macnuu wuxuu noqonayaa ana tilka alumuur acyaanu wa asbaabun yuqadiru llahu cindaha ashuma lkaiir min annaas in shar iyo dhibaata ay kugu dhacdo ayuu ilaahay sabab uga dhigi karaa ruux dumara ama gaadiid sida awr ama faras iyo wax lamid a ah awrbaar qaba ayaad seylada soo iibsatay iyadoo geelaagu badayo caafimaad qabo markaasuu ilaahay sabab uga dhigayaa shar iyo dhibaata geelaaga inay ku dhacdo u dhamaado amaba u yaraado ama xanuun waxa weeyaan uu ku dhaco markaa qofka isagoo iska badqabay haddii saddexdaa mid kamidii uu kusoo kordho deetana dhibaata ay ku dhacdo yajuusu law an yatashaa'ama minha weyaan macnaheed ba idhahe saddexan dee nas baa kusoo aror shareecadiiba aynoo sheegtay inay sabab u yihiin u noqon karaan sabab inay u noqon karaan dhibaato qofka ku dhacda soo waadix ma marka xadiiii caamkaayde tatayurka iyo tashaahumka diideysay xadiian way khasisaysaa saddexdanay ka soo reebaysaa warkaasi maydin caddaada waaya culimo kale waxay idhaahdeen أن shum اmadkuur fi tilka اxadii laysa muraad minhu aahiru xadiidan daahirkeeda looma jeedo oo shumigan loogama jeedo manaa shar iyo dhibaato qofka inay ku dhacdo ayay saddexdani sabab u noqon karaa almuraad waa macna majaaziyun wey waa macno majaaziya oo waxaa looga jeedaa shu'mu daar inay gurigii qofka cidhiidh uu ku noqdo isagoo xaasa dee qol uu ama laba qoloo cidhiidhi dee uu ku noqdo shumiga kaasaa looga jeeda ee shar kaloo sabab ay u noqonayso oo cidhiidhigeeda ka baxsani ma jiro ama in dee gurigu uu ka fog yahay masaajidadii fogaanshahay sabab u noqday dee salaatuljamaaca inuu seego sidaasoo kale ah waxaa looga jeedaa in dee gabadhii ay ninkii ku xumaato gabadh ku hadal dhiiran ay noqoto ama ku gacan dhiiran amaba se aan waxba aan dhalahayn yanaa waa dhib markaa dee iyada lafteedu ay leedahay dhib iyada ka baxsanoo laakiin sabab ay unoqonaysa maha shuumu daabana waxaa looga jeedaa inay qaali tahay ama inay xanuun badnaato waa gaadi tusaalehaan ayaad soo iibsatay marka dhaqaajisaba taayir baa banjaraya ama uu qarxaya ama meel baa xumaanaysa geerish baad geenaysaa lacag baad ku bixinaysaa waqti baa kaaga lumaya shu mudaaba waa kaasoo kale ama faraskaad soo iibsatay mar walba uu xanuunsanaya ama waxa weeyaan farduhu laynaya markaasaa lagu qabsanaya amaba se dadka ayuu doonanayaa oo u laynaya ama uu xanuunsanayaa oo culays buu kugu soo kordhinaya in waxtar ku yeeshay iska daayo qowl kale wuxuu leeyahay axaadiia alati fiiha ihbaat shumi waa mansuuka saddexda inuu shumi ku jiro waa calaa xaqiiqatiha laakiin waa mansuuk oo xadiiu nafyi taayur ayaa lagu naskhay maslaga kale waa maslaku tarjiix in axaadiida la kala rajaxo waxaanay culimada kala rajaxday ee mid xoojisa ay u badan yihin inay xoojiyaan axaadiiu waxa weeyaan nafyi taayur waxay leeyihin xadiian shumiga iyo dhibka ku sugaysa saddexdan waxa weeyaan ruwaadda soo warisay baa khaldantay oo lam yadbidu alafd alwaarid fi shum lafdiga nebigu uu yihina mu ahayn lafdi sariix ku ah fi ihbaat shum ee bisiiqat buu ku hadlay nebigu alayh isalatu salaam watacliiq riwaayaadka qaarkood baabay ku xusuntay in kaana shumu fii shayin yacnaa laysa hunaaka shumun shumi ma jiro wain kaana fii shayin hadduu shay ku jiri lahana saddexaasu ku jiri lahaa macnu waa sidaas bay yidhaahdeen waayo walaa haama bitakfiif ilmiim haama tafsiirkeeda waa la isku khilaafay waxaa lagu fasiray waxa weeyaan shimbir weyn oo indho daran oo maalintii aan waxba arag habeenkii inta badan wax aragta oo habeenkiina qaylisa albuuma baa la yidhaahdaa markaa carab baa baasaysan jirta markaa shimbirtu dee waa jirte waana la baasaysan jire tahiir ma laha weyaan macnaheedu shar iyo khayr midna sabab umaaha waxaa kaloo haama lagu fasiray waxay yidhaahdeen oo daa'ir khuraafiya weeyaan baa la yidhi shimbir aan jirin carab baa waxay sheegan jireen qofku marka uu dhinto ila baci may aaminsanayn soo maha qofka in la soo saarayo la xisaabin doono la abaal marin doono in waxa weeyaan eh, lafihiisii ay shimbir noqonayaano shimbirtaasi habeenkii ay duulayso waxaa kaloo ka mid a ah inay aaminsanaayeen qofkii la dilay haddaan loo aargudin in waxa weeyaan eh, ruuxdiisi ay noqonayso shimbir deetana marba meelaha ay kusoo istaageyso hama guumaysta lafteedana waa lagu fasiray oo shimbirtaa dadka soo dul istaageysto waxay leeyihin mar haddii qofka soo dul istaagto waa waxay tusinaysaa inuu dhimanayo soomaalidu xataa waa waa odhan jireen waxaas shimbir baa jirta shimbir la dhaa af shimbir baa lagu dhaa guumaysta iyadoo way baasaystaan shimbir mid la dhaana waa jira a hadduu geed qoyan ku istaagana waa khayr hadduu ku dul yimaado hadduu geed qalalan ku dul istaagana shar iyo cid dhimanaysa iyo waxbuu sheegaya marka dee nafyulhaama wuxuu noqonayaa nafyun litaayur ama litiyara oo kale ayuunbuu noqonaya walaa safara safarna ma jirto waa la isku khilaafay safarta maxaa looga jeedaa fi lxadiid gooriyaan baa lagu fasiray oo xayatun fii baطni linsaan tactaqid lcarab anaha tacud linsaan ida jaaca tudiih waa mas qofka caloosha kaga jira oo ay aaminsanaayeen qofku markuu markuu gaajoodo inuu qaniinayo xataa gabayadoodana waa lagu xusay culimo badan baa saa ku fasirtay abu cubayd iyo sufyaan athawri iyo bukhaari iyo nawowi iyo markaa mama baa gooryaankaasi wuu jiraa gooryaankaasi waktigan dee waa la ogaaday in qof combyuteraa la saara marka dadka qaarkood ha ka soo dhacbe marka macnuu wuxuu noqonayaa haddii lagu fasiro gooryaanka safar in la leeyahay de xanuunka noocaasi laa yacduu binafsihi biabcihi wax iskii isaga gudba maaha oo laa cadwa unbay la macno noqonaysa marka min baabi waxay noqonaysaa un cadfu lkhaas cala alcaam oo nooc cadwadii ka mida ayaa inta si guud loo sheegay haddana si gaara looga daba sheegay waxaa kaloo safar lagu fasiray in looga jeedo laa safara ay yakuunu min ashhuri lxurum oo bisha muxaram la yidhaahda istibaaxaysan jireen dagaal iyo wixii ilaahay u diiday ay samayn jireen deetana nasiicadii bay samayn jireen inama nasiu ziyaadatu fi lkufr waxay odhan jireen safar waxaan ah, muxaram waxaan u raray safar baan u raray marka walaa safara macnaheed waxa weeyaan safar muxaram kuu noqonaysaa ma jirto muxaram waa muxaramteedii haddaad muxaram samaysa wixii laguu diidayna bishii xurmada lahayd baad samaysa wixii laguu diiday oo dembigaagu waa weynaanaya macnaha saddexaada lagu fasiray waa in la yidhaahdo laa safara macnaheed waxa weeyaan ay laa taأhiira lishahri safar fi الshari wاlkhayr aw fi الshumi wاlkhayr bisha safar wax saameyna kuma leh khayr iyo shar safar waa wakti waktiyada ilaahay ka mida oo weel u ah xawaadiiyo waxyaabaa dhacaya wixii ilaahay dhexdiisa qadare ayuun baana dhacaya khayr iyo shar laakiin safar khayrna ma keento sharna ma keento marka macnuu wuxuu noqonaya inahum kaanuu yatashaamuuna bidukhuuli safar wa aqrabu alaqwaal ila asawaab in walaa safara macnaheedu yahay ay laa taahiira lishahri safar fi اlkhayr washar safaroo qurana looma jeedo ee waa mihaaluna bilaha kale iyo wakhtiyada kalena waa la mid suu hi ibnu rajab raximah اllahu tacaala fi laطaa'if اlmacaarif walaa nua walaa nawa alanwaa waa manaazilu اlqamar wey meelaa dayixu dego waana hamaaniyat wacishruuna najman sideed iyo labaatan xidig ayuu dayixu habeenba mid la fadhiista marka carabtu waxay ictiqaadsanaayeen ana limanaazili اlqamari taأhiira fi xusuuli اlkhayri aw ishar manaasisha qamarku inay saameyn ku leedahay xaasilitaanka khayrka iyo sharka marka abطل iسlam hada اmuctaqad walaa noa bimacnaa ma jiro xidig khayr keena ama shar difaaca ama shar waxa weeyaan keenaa ma jiro oo roob keenaya ama abaar keenaya ama wax lamida keenaya walaa guula alguul bidami اlgeyn wey waa waaxid اlghaylaan waana jinsu min aljini wالshayaaطiin takunu fi اlfalawaat waa nooc ka mida jinka iyo shayaadiinta oo had iyo jeer meelaha cidlooyinkaa jooga oo tadharu linnaas fiiha dadku meelaha cidlada markay marayaan ayay markaa meelaha kaga soo baxayaan fatufzicuhum watudilum can اطariiq dadkay ka argagixinayaan oo u gabaaro gurdaynayaan ama way ku qaylinayaan wadaday ka luminayaan watuhlikuhum marka waa la isku khilaafay fi taxdiid اlmuraad binafyi اlguul fi اlxadiid walaa guula markuu nebigu leeyahay waxaanu diidaya waa maxay culimada qaar waxa waa nafyu liwujuudi اlguul yaana waxaa la diidayaa inay jiraanba jin cidlooyinka jooga oo dadka la hadla ama ku qayliya ama ka nixiya wahada hada nasabahu nawawiyu liljumhuur qowlka labaadna wuxuu leeyay laysa nafyan liwujuudiha oo uquulku wuu jiraa waana sida saxiixa ah laakiin waa nafyun litaiiriha wa qudratiha wax awooda ay u leedahay oo khayr keenisa ama shar keenisi ma jirto ay laa guula yaأti bاlkhayr aw bالshar marka macnaha xadidku wuxuu noqonaya laa tastaiicu an tadura axada kama yactaqidu ahlu اjaahiliya in ay dhib kasta geysan karaan oo qudra mulaqa awood sii daysan ay leeyihiin bay jaahiliyadu aaminsanaayeen marka taas ayaa la anfinayaa walihada wuxu uhi alimam الnawwi raximah اllahu tacala waqala aakharuun laysa اlmuraadu bاlxadiiثi nafyu wujuud اlguul wainama macnaahu ibطaalu ma tazcumhu اlcarabu min talawun اlguuli bالsuwar اlmukhtalifa waاqtiyaaliha qaluu wamacna laa guula ay laa tastaiicu an tudila axada wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbaab wa ma fiihi min nafyi الطiyarة ay min nafyi taأhiiri الطiyara muطlqa waxa ku jira waa in la diiday waxaa la baasaysanayaa inuu saameynayo raad uu leeyahy fahada daliil عalى buطlaan اعtiqaadi taأhiiriha taas waxay daliil u tahay waxaan la baasaysanayaa inuu saameyn iyo raad uu leeyahy in la aaminaa inay baaطiltay dliil الraabic walahmaa waxa u sugan bukhaari wamuslim can anasi qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam laa cadwa xanuun iskii isaga gudbaa ma jiro walaa طiyarata waxaan dadku ay baasaystaana saameyn uu leeyahay ma jirto wayucjibunii waxay cajabgeliya oo aan ka helaa alfalu qaaluu waxay dhahan wama alfalu faligu waa maxay qaala wuxuu yihi alkalimatu ayiba wey waa kelmadda wanaagsan ee la maqlo ee qofka gelisa farxad iyo nashaad yanaa dardar wixii wanaagsanaaye nafciga u lahaaye uu doonayey inuu ku dhaqaaqo bimacnaa u fududayso ama u adeegsado marka inta kale laa cadwa walaa طiyara xadiidka hore waa ti ku jirtay yucjibuni اlfalu ma huwa اlfalu alfalu wa an yaqaca lilmari ma yuqawi rajaahu biاllahi tacaalى an yasmaca almaru ma yuqawi rajaahu biاllahi tacaalى ada hadalka aada ugu fiirsada an yasmaca almaru maa yuqawi rajaahu billah oo macnaha guud ay leedahay tacriifkeeda cilmiga waynu sheegi doonaa waa qofku inuu maqlo hadal saameynta qofka uu ku yeelanaya hadalkaasi ay tahay rajada ilaahay uu ka qabaa inay xoogeysato an yasmaca almaru maa yuqawi rajaahu biاllahi tacala alazhariyu wuxuu uhi raxima اllahu tacala fi tahdiib اluga juska afariyo tobnaad sabcada koob iyo toban wa aslu tafaauli alkelimaة اlxasana tafaaul asalkiisu waa ereyga wanaagsan yasmacuhaa caliilun deetana tusaalu ka bixiyo wuxu uhi waxaa maqlaya kelmaddaa wanaagsan mid xanuunsanaya caliil bimacnaa mariid fatuuhimuhu bisalaamatihi min cilatihi waxay qalbigiisa gelinaysaa inuu rajo ka qabo ama uu ku qabo inuu bogsanayo wkadalika almudilu yasmacu rajula yaquul yaa waajid qof xoolihiisu lumaan baa wuxuu maqlayaa nin la yaa waajid war kii helayow markaasaa kelmaddaasi ay faraxti gelinaysaa ay rajana gelinaysaa ilaahay uu ka rajeeyo inuu helo xoolihiisi wadiyaratu mudaadat lilfacl diyaradu way ka soo horjeedaa farqiga udhexey waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala calى ma jaءa fi hada اkhabr wakanat alcarabu madhabuha fi اlfa'li wاطiyarati waaxidu diyarada iyo fa'ligu carab isugu mid bay ahaayeen faahbata الnabiyu اlfa'l waاstaxsana waabطla طiyarata wanaha canha alkhaطaabisna wuxuu yihi fi macaalim الsunan qad aclama الnabiyu ana اlfa'la inama huwa an yasmaca اlinsanu alkalimaة اlxasana nebigu wuxuu dadka baray fa'ligu inuu yahay qofku inuu maqlo kelmad wanaagsan fayafcala biha yatabaraka biha wayataawalaha cala almacna aladi yutaabiqu smaha wahakada ibnu taymiya wuxuu yihi wahuwa an yakruja mutawakila cala allah fayasmac alkalima ayiba waa inuu baxo isagoo ilaahay tala saartay oo hawl doonaya inuu qabsado kadibna uu maqlo kelmad wanaagsan وkana يuعجibhu الfأl وykrh الطyرة لأن الfأl تqوyة لma faclh بإذن الlahi والتwkل عalيه in markaa lagu fasiro alfalu alkalimatu ayiba waxaa asal waa xadiidka nebiga wayucjibunii alfalu qaal wama alfalu qaala alkalimatu ayiba waa kelmad wanaagsan ee yasmacuha almutawakilu cala allah kelmadaasoo uu maqlayo mid ilaahay tala saartay min gayri an yalubaha ma raadin isagu kelmadaas mana baarhbaarin fatasuruhu watuqawi rajaahu billah kelmadaasi baa faraxti maxay ku kordhinaysaa kelmadaasi qofka inuu farxo waana wax ilaahay dadka uu ku beeray dadka almanaadir اljamiila soo qalbigooda suruur ma gelisa iyo farxad hadaad tagto meel qurux badan oo dhir cagaaran oo badani ay ku taalo shimbira ay kaciyayaan biyo ay hoos marayaan arrintaasi soo saamayn naftaada ku yeelan mayso oo inaad faraxdo tatayur baa taas la waa hariiza arazaha allahu fi nufuus wax ilaahay nafaha ku beeray way arrinta noocaasi waxaa taa la mida inuu ilaahay nafaha dadka ku beeray kelmadda wanaagsane ay maqlaan inay faraxti geliso isla rajadoodana inay quweyso wax saameyn kaloo qofka ay ku yeelanaysa ma jirto alfalu waa kan waa alistibshaar bixusuuli اlkhayr inda cinda samaaci maa yasur binaan calaa hada alfaalu waa isdiyaad rajaai biاllah waa qofku rajadii ilaahay uu ka qabay inay siyaado bikelimatin yasmacuha kelmad uu maqlo sababteed limunaasabaةi bayina isdiyaad rajaai biاllah bikelimatin bisababi kelimatin yasmacuha limunaasabaةi bayina waa qeyd limunaasabaةi bayina iska ilaali maaha ayu kelima kelmad kastoo aada maqasho maha haddee tukaciyo oo aad tidhaahdo wallahi eh, tafaa'altu binaciiqi alguraab raja ayaa cidaa tukuwa ay gelisay ama qooleydu ma hiya almunaasaba bayna rajaaik wa bayna sawti اطayr wax munaasabo ka dhexaysaa ma jirto marka laabudda waa inay kelmaddaad maqashay iyo rajadaadan xoogeysatay waa in munaasabo iyo calaaqo ka dhexaysa waa inay jirto waana sidaynu tusaalayaasha ku arkayn adoo xanuunsanay aada maqashay waxa weeyaan saliim ereyga saliim iyo waxaad ilaahay ka rajaysay markaad maqasho caafimaad qaba munaasaba ka dhexaysa calaaqa ka dhexaysa ama waxaad maqashay waajid iyadoo wax kaa lumay aad doondoonayso munaasaba ka dhexaysa markaa rajadaad ka qabtay waxaa kaa luma ayaa xoogeysatay ama waxaad adoo tijaariya ganacsi u socda ayaa waxaad maqashay raabix ama waxaad maqashay naajix ama faalix ayaad maqashay ta rajada aad ka qabtay ganacsiga inaad ka macahashto ayaa xoogeysatay marka munaasabad waa taas lakiin waxaad maqashay tusaale ahaan nin leh jaamac markaasaa tihi wallahi tafaaltu bi hadi اlkalima inaan caafimaadayo rajo caafimaad baa gashay markan ereygaa jaamac maqlay jaamac iyo caafimaad maxaa ka dhexeeya laa <laughs> cilaaqata bayna wax cilaaqo ka dhexaysa ma jirto marka ereygaa limunaasabati bayina waa qayda la soco ereygaad maqashay ee farxadda ku geliyey rajadaada xoojiyey iyo waxaanaad rajaynaysaa haddaan wax macno ay wadaagaanba aanu jirin taasi taayurkii muxaramkaabay noqonaysaa ee facligii xasankaa saalix ahaa ee nebigu alay isalatu salaam uu dhiirigeliyey ma noqonayso waxaa lamida ah saas oo kale ereyga sahl inaad maqashay ama iyadoo xaaladii adag tahay ayaa waxaa yimi nin sahl la idhaahdo m jaa sahl markaasaad magacaas fiican waad ku faraxday ee dee suhuulada tusinaya waxaana ku gashay rajaa inuu ilahay arrinka fududaynayo لا ba'sa في dalik wakadalika cagsiga iyadoo xaalad adag lagu jiro ayaa waxaa yimi nin magaciisa la hahdo xasan alxusunana waa ashidda markaasaa waxaa qalbigaa gashay raje xumo ma taayurtaas ayib sababta uu nebigu alayh الصلاة wasalaam uu uga heli jiray fa'ligu waa maxay waa lima fiihi min xusni dani biاllah qofkani malo wanaagsan buu ilaahay ka malaysanaya kelmaddaa uu maqlay sababteed wuxuu ilaahay ka malaysanaya inuu ilaahay arrinkiisa fududeeyo walima faطr allahu calayhi الnaasa min maxabat اlkalimati طayiba kama yuxibuuna almandar اljamiil waay xukmu alfa'l wاltafaa'ul waa maxay alfa'l waa amru mustaxab bal ibn اlcarabi kitaabkiisa axkaam اlqur'an itifaaq اlculamaa buu kusoo naqilay wuxu uhi ama alfa'lu famustaxsanu bاtifaaqin nusuus badan baana tusiisay in qofku kelmad wanaagsanoo uu maqlay ay faraxti geliso rajadiisana xoojisaa inay tahay wax fiican waxaa ka mida ma fi muslim can abi hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllah alay waslam laa cadwa walaa طiyara wauxibu اlfa'l الصaalix وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال لا عدو ولا طير ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد rasuulka waxaa cajab gelin jirtay markuu dan u baxo inuu maqlo iyadoo la leeyahay yaa raashid iyo yaa najiix inuu magacyadaa maqlo وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي كان لا يتطير من شيء رسولku شhayna ma baasaysan jiri وكان إذا بعث عاamلا سأله عن اسمه markuu qof shaqo iyo hawl u diro magaciisu weydiin jiray فإذا أعجبه اسمه فرxa bه وru'ya bشhru ذلika في وجه haddii magaciisu markaa uu cajab geliyo magac wanaagsan oo dee kelimaة xasanadii ah farxadda abuureysay magacyadu isku mid maahe arintaa waa ku farxi jiray nebigu farxaddana wejigiisa lagu arki jiray wain kariha smahu ru'ya karaahiyatu dalika fii wajhi hadduu magaciisa karaahaysto magaciisu wax adayg iyo balaaye iyo khasaare ka warramaya uu noqdana arintaa wejigiisa laga dareemi jiray waidaa dakala qaryatan sa'ala can ismiha markuu tuulo soo galo magaceedu weydiin jiray dadka fain acjabahu smuhaa farixa waru'ya bishru dalika fii wajhi wain kariha smaha ru'ya karaahiyatu dalika fii wajhi marka taasi maxay nagu dhalinaysaa in magac fiican lala baxo dadkana magac fiican loo bixi soomaalida magacyada xunxun ee aan rajo abuurahayn ayaa ku badan carabtana saasay ugu badnaan jireen dagaal xarb dirir waxaa u fiirsan intu waa magacyo soomaaliyeed dagaal iyo dirir iyo xarb ayay ku daradee yah colaad ya olol <laughs> marka waa magacyadii nebigu alayhi salaatu wasalaam uu karaahiyeysan jiray wey ay ayy ayay la baxayaan soomaalida ay la baxayaan <laughs> waayo nebigu alayhi salaatu salaam magacyo xunxun dadka uma bixin jirin bal qofka magac xun leh nebigu waa ka bedeli jiray yaana waa kula talin jiray inu iska bedelo waayo magacu qofka saameyn buu ku yeelanaya qofka laftiisa oo magacaasi dabciga iyo sifada uu ka turjumaya u badan tahay qofku inuu yeesho axmedna wuxuu ku wariyey musnadkiisa can cikrim anahu lama jaa suhayl qaala nabiyu sahula min amrikum ay sahula amrukum oo fi sulxi xudaybiya markii suhayl oo xagga kufaar quraysh ka socda uu rasuulka u yimi arrinkiinu uu fudaaday bimacnaa sulxi bay nimankii aqbaleen wey waa mursal laakiin waxa weeyaan shawaahid buu leeyahay mursala wa mawsuula sida ibn xajar fatxulbaariga uu ku tilmaamay ma alfarqu bayna alfacli waطiyara haddaba intaanan gudagelin su-aal baan idi weydiinaya maxaad ka fahamteen qof nin waliba wuxuu ka fahmay ha sheego alfaclu maxaad ka fahamteen de idigu maxaad ka fahamteen waxba kamidan fahmin mea ninkaan waxba ka fahmin waa inu waba fahmin wax wanaagsane qofku sidee adoon waxba maqal waxba arag waxba haddii aad ka waran khayr ilaahay ka rajayso mafali baa la odhanaya nebigu muxuu ku fasiray xadiidka unoqo nebigu alay slat sla muxuu ku fasiray haye faaligu marka maxay waa inaad maqashid kelmad wanaagsan oo ku faraxti gelisa rajadaadana xoojisa maxaynu ku qeexnay alfal taariifkeed yaa sheegay haye tacriifki kaas macnaheedi guud bu isdiyaadu arajul alisdiyaadu haye welimaad xifdin ازدياad الرajاء بالlah bش بكلمة kumaan daran kuwaas oo ishkaal baa igaga jira wax la arkay ama la ogaaday inuu rajada xoojiyaa miyay fali tahay culamada qaar saa way yidhaahdeen marka ka xadiida kusoo aroorun baan ku gaabsaday oo ah alkalimatu alxasana marka maxaynu ihi isdiyaadu rajaai biاllah ya bisababi kalimati yasmacuhaa limunaasabati bayina isdiyaadu rajaai biاllah bisababi kalimati yasmacuhaa limunaasabati bayina ayib furuq badan baa udhaxaysa waxaa loo yaqaano atatayur oo xaaraanaya alfal waa arin wanaagsan furuqda waxaa kowka ana alfa'la xusnu dani biاllah wa taqwiyat liraja aw lirajaa'ihi faligu wax kale ma aha qofku kelmad wanaagsan markuu maqlo ayuu ilaahay malo wanaagsan ka malaynayaa wax fiicanna ka filanaya wطiyaru tashaamu wasuu danin biاllah taayurkuna waa malo xun oo ilaahay laga malaysanayo wey culimo badan baa markaa sidaa cabirtay markaa rajaduna waa wax fiican ilaahay la rajeeye sooma malo fiican laga malaysta wax fiican wey sababta keentay waxay doonaysa ha noqotay hadal hadal aad maqashay ama wax kaleba sababtu ha noqotay sababtu qawi ha noqoto ama daciif ha noqoto laakiin inaad ilaahay malo wanaagsan wax fiicanna aad ka rajaysay sideeday wax fiican u tahy واضح laba alfأl twakl calى الlah mع الاstibshاar bاkalimaة الطayiba yasmacuha faligu waa tacaluq bilah tala saarad u ilahay tala saaranayo iyo qalbigoo ilahay ku xidhmaya waxa quree la socda waa bushaaraysi uu ku bushaaraysanayo khayrka ee wanaagga inuu helayo ama dhibka inuu ka badbaadayo kelmadu maqla ee fiican sababteed wاطiyaraةu tacaluq bغayr الlahi wey asaysuguna cid aan buu ku tacalluqayaa bahal qof wax lamida oo aaminayaa inuu isagu sharka keenayo amaba se inuu sababu noqonayo maca alghaflati can illah ana alfa'la laa ahara lahu fi liqdaami walixjaab falaa yataratabu caleyhi ficl walaa tarku fa'ligu saameyn kuma leh qofku shaygii inuu ku dhaqaaqo iyo inuu iska daayo ficil iyo qof marka horeba ilaahay tala saartay oo hawshan inuu qabsado doonayunbaa hadalkaa wanaagsan maqlayaoo rajadiisu unbaa xoogoobaysa farxadiisina way kordhaysaa nashaadkiisii iyo dardartiisina way ziyaadaysaa aayatu maa fii waa quwat lficli wa shidat liqdaam wاطiyaratu tumdii saaxibahaa aw tuxjimuhu baasaysuguna qofka hawlbuu ku dhaqaajaya hawl marka hore aanuma jeedin ayuu ku dhaqaaqaya waxa uu baasaystay awgeed ama hawl marka hore uu doonaya ayuu ka istaagaya alfaclu laa yuqsad ficlig wax loo qasdiya maaha oo inaad kelmad maqasho doondooni maysa kelmad wanaagsan adoon u qasdin unbaad maqlaysaa waidaa qusida saarat iyaratan waiyaratu tuqsad ficliga laftiisa haddii loo qasdiyo sida tusaalahaan dadka qaarkood oo kitaabkay ka faaliyaan wuxuu doonaya wuxuu odhanaya arrin baan doonaya inaan sameeyo musxafka ayuun baan sidaa u kala furaya haddii markaa igu soo baxdo aayad ay ku jiraan kelimaad fiican oo rajagelini hawshaas waan ku dhaqaaqaya sida maala rabbana atina fi dunya xasana wafi akhirati xasana waqina cadaab naar iyo in tansur llah yansurkum wayuhabit aqdaamkum iyo kuwa lamidka hadday igu soo dhacaan aayado wax dhiba ka waramayaana khalaas taasi waa taayur iyo faashi caadiya wey khilaaf baa ku jira sidaa ma la samayn karaa fi lmusxaf sida raajixee culimadu u badan yihin waa inaanay banaanayn way xaaraan tahay marka faligu wax loo qasdiye maaha walihaada ibnu xajar wuxuu yihi wamin shari an laa yuqsada ilayhi fayasiiru min aiyara shuruudda faliga waxaa ka mid a ah inaan loo qasdin waxa aan la doondoonin haddii loo qasdiyo wuxuu noqonaya min aiyara ana alfala fiihi idkhaalu lfarx wasuruur cala qalbi muslim faligu qofka muxuu kordhiyaa farxad sooma qalbigiisa geliyo waiyaratu fiiha idkhaalu lxusni wadiiqi cala qalbi muslim iyaraduna waa cagsiga murugayo cidhiiri bay qofka qalbigiisa ay gelisaa adaliil الkhamis wlabi dawuuda bisanadi صaxiix can cuqbata bni caamir qaal dukirat waa lasoo hadal qaaday aiyaratu baasaysiga cinda rasuuli اlahi salى اlah alay slam faqaala wuxu uhi axsanuhaa teeda wanaagsani alfalu weyi teeda u wanaagsani ma odhanayno oo macnuhu sidaa maaha afcalu tafdiilku maqsuud maaha illa waxay noqonaysaa inay diyaradu wanaagsan tahay facliguna uu ka mid yahay uu yahayna diyarada u wanaagsan diyarana ma wanaagsana dee waa diyaratu shirkun buuhi nebigu axsanuhaa teeda wanaagsani diyarada alfal weeye walaa taruddu wax la baasaystaa ma celiyo musliman idaa ra hadduu arko axaduku midkiin maa yakrahu wax uu naftiisu karaahaysanayso faliqu la ihahdo allahuma iyo allahu laa yatii ma keeno bilxasanaati waxyaaba waxtar kale ilaa anta walaa yadfacu sayiaat waxa dhib kalena ma difaaco ilaa anta walaa xawla isbedella ma jiro walaa quwata awoodna ma jirto wax lagu qabsada ilaa bika in adiga kaalmayntaada la helo mooyaane musanifku xadiidka wuxuu u tiiriyey cuqba ibni caamir raawi xadiid cuqba ayuu ka dhigay ibni caamir wa hada wahmu minhu saxaabiga xadiidka warinaya waa curwa ibnu caamir wey curwa ibnu caamir cuqba maaha culimada markaa taa ishaarteen waxaa ka mida sheekh sulayman ibn cabdillaahi fi taysiir aziiz alxamiid xadiidkanna iyadoo sidaa khaldan magaca saxaabigu u qoriyay cuqba ibnu caamir yahay waxa uu ku yaalaa kitaabka camal اlyowmi wاleyla libni suni khaطأa waqaca fi kitaabi camal اlyowm wاleyla falacala اlmuصنif raximah اllahu taعala naql اxadiiث min kitaab camal اlyowm wاleyla kitaabka kasoo naqilay ayaa wax dhici karaa waayo xadiidku waa ضaciif لأna صaxiixa ana curwa laysa صaxaabiya curwa ibnu caamir صaxaabi maaha xadiidkiisu waa mursal su yiha xaafid ibnu xajar barudi baa yihi lahu صxbة lakin dakrhu iبن xibaan fi ثiqaat الtaabiciin qala الmiziyu laa صxbaةa lahu taصixu marka curwa iبnu caamir صaxaabi maasa صaxiixa cilo kalena xadiidku uu leeya waa min طariiqi xabiib bn abi haabit can curwa ibni caamir walaa yuclamu lahu samaac min curwa curwe inuu ka maqlay looma oga wa mudlis waqad cancana alxadiid waana mudlis xabiib bn abi haabit xadiid kale can buu ku wariyey xadiidku waa daciif laa taruddu muslima macnaheedu waa maxay ma taayur muslim kama dhici karaba maya macne waxa wey ana taayur laysa min camal muslimiin wainama huwa min akhlaaq kufaar dhaqanka muslimiinta baasaysigu ka mid maaha waa dhaqanka kufaarta mushrikiintu ka midi marka muslimka tatayuruu ka dhacaa dhaqankii muslimiinta uu khilaafay dhaqankii kufaarta mushrikiinta ayuu yeeshay id raa axadukumaa yakra ay min alumuur alatii tusabibu ixdaata tashaa'um fi nufuus wixii dadku ay baasaysan jireen midkiin hadduu maqlo weeyaan macnuhu ama uu arko ama uu ogaado deetana qalbigiisa ay wax ku duulaan ha yidhaha allahuma laa yأti bاlxasanaat ila anta walaa yadfacu الsayiaati ila anta xasanaatna almanaafic baa looga jeeda sayiaatna almadaar baa looga jeeda walaa xawla walaa quwata ila bika ay laa tagyiira walaa quwata fi lwujuudi ila min allah isbedel kasta oo kownka ka dhacaa xagga ilahay buu ka ahaaday biqadari waqudratihi buu ku dhacay wakadalika awood kastaana caalamka ka jirtaa ilahay xaggiisay ka ahaatay oo ilaahay baa bixiyey walaa axad an yamliku shaya min dalik mid taqyiir istiqlaaliya samayn kale ilahay uu kala madax banaaye ma jiro mid awood aanu ilaahay siin haystaale ma jiro waa sidaas marka ducadan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cilaaj aلtaطayur inuu ka mid yahay adducaa bal huwa aqwa cilaaj ducada markaa ku tacalluqda la xidhiidha tatayurkuna waa laba nooc ducaaun yuqaalu qabla xuduuihi duco intaanu taayurku dhicin baa saysigu aanu dhicin marka asbaabihiisi iyo wixiisii la arko la odhanayo waana ducadan iyo ducaaun oo yutaa biha aw yu'taa bihi bacda xuduui tatayur asna way noo soo socotaa wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbab wa ma fihi min bayaan ana الطiyaraةa laysat min akhlaaq الmslim oo waxaa ku jiro ah taطayurku inaanu akhlaaqda muslimiinta kamid ahayn bal uu yahay min acmaali الkufaar acmaasha gaalada ayuu ka mid yahay dliil sadis walahu waxa u sugan min xadiiث ibni mascuudi marfuuca aطiyaratu baasaysigu shirku weeye aطiyaratu shirku weeye wa mina ay axadu midna nagaba mid ahaa ilaa hadduu naga mid yahayna yactarihi shayu min dalik waxaa qalbigiisa ku dhaco la soo dersa shay baasaysigaa ka mida walakin allah se yeeshee ilaahay yudhibuhu waa tegsiya waxaa qofka qalbigiisa kusoo dhacay bilowgii iyo hordhicii baasaysiga bitawakuli buu ku tagsiiya talasaaradku ilahay tala saartay ee aanu camalkii iyo hawshii joojin rawaahu abu daawuud watirmidi wasaxaxahu wajacala wuxuu ka dhigay tirmidi jacala faacilkeedu waa tirmidi aakhirahu xadiidkan aakhirkiisa oo ka bilaabma wamaa mina ka bilaabma wamaadaa wixii ka bilaabma wuxuu ka dhigay min qowli ibni mascuud hadalkii cabdillahi ibni mascuud xadiidku waa saxiix wma mina ila walakin allah yudhibu bاtawakul sidaa tirmidi uu sheegay waa mawquuf min qowli cabd llahi bn mascuud hadalkii nebiga maaha waana min qabiil اmudraj fi اxadiiث mudrajka akhir xadiidka gala ayuu kamid culimada saa sheegtay waxaa kamida sulayman ibnu xarbin sheikh اlbukhaari waa tirmidiyu fi sunanihi markuu xadiidkan wariyey wuxu uhi samictu muxamed ibni ismaaciil buaarي buaarي waa sheekh التirmidi yquل kana سulayman بن xarbi yqul fi hada الxadيiث wma mina wlakina laa yudhibu bالtwkل qala سulayman hada cindii qowl cabd الlahi بn mascuud anaa hadalkii nebiga maaha oo qof kale qof waloo inaga midaba qalbigiisa wax baasaysiga hordhaciisa kamidi waa kusoo dhacaa laakiin tala saaraadku ilaahay ku kaxeeya nebiga maaha waa ibnu mascuud ibn xajarna waa soo naqilay waxaanuu yihi waqowlu ma mina ila wa min kalaami bni mascuud oo udrija fi اkhabr waqad bayanahu sulayman ibn xarb ibn اlqayim isna saasuu yihi madaarij saalikiin waxaa jira culimo iyagu ku dooday oo yihi lafdigu mar hadduu xadiidka nebiga ku soo arooro daliil cadna aan loo haynin inaanu hadalkii nebiga ahayn asalku inuu yahay inuu hadalkii nebiga yahy oo marka hadalka wama mina ilaa walakina laa yudibu bitawakul waa hadalkii nebiga waxaa ka mida ibn اlqaطaan kitaabkiisa bayaan اlwahmi wاliihaam minhum kadalika الsheikh اlalbaniy raximah اllah fi صaxiix xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo labaatan markuu takhriijinaya wuxu uhi waqala الtirmidiyu xasanu صaxiixu samictu maxamed bn ismaaciil محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن لا يذيب بالتوكل قال هذا عندي قول عبد الله بن مسعود قلت يعني أن هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعا وكأنه لهذا لم يريده السيوطي بتمامه وإنما أورد الجملة الأولى منه اعتمادا على كلام ابن حرب قال الشارح المناوي شارح الجامع الصغير جامع الصغير ك suyuui baa le manaawilo u sharaxay fayd اlqadiir kitaabka la haba ku sharaxay waana sharax axaadiid badan oo kutub kale sharxooda aanad ka helayn aad ka helayso wuxu uhi lakin tacaqabahu bnu اlqaطaan hadalkaa tirmidi bukhaari uu ka soo naqilay waxaa ka daba tegay ibn اlqaطaan biana kula kalaami masuuqi fi siyaaqi laa yuqbal dacwa darjihi ila bxuja qلت ولا xujة huna في الإdrاaج فالxadيiث صحيiح بكاmilه lakin sida صaحيixa weeye hadalka wma mina ilا inuu yahay hadalkii cabd للahi بن مسعوud لأmreyn laba arimood sababtood arinka koowaad أن الأكثر والأضبط raw الxadيiث عن بن مسعوud min غayri tilka الزiyaadة ruwaadda xadiidkan cabd لlahi بن مسعوud ka wariyey intooda u badan una xifdi badan waxay ibnu mascuud xadiidka ka wariyeen iyadoo ziyaadadaasi aanay ku jirin waadix mata arinka labaad waa anahu yabcud wuquucu taطayur min الnabiyi salى اllah alay slam yacni waa arrin yaro baciida in baasaysi nebiga uu ka dhaco inkastoo baasaysiga laftiisii aanu ahayn waxay jumladani tilmaamaysa ee uu yahay muqadimaadkiisi iyo khawaaطir اlqalbi almutacaliqa bالtaطayur waxyaa qalbiga kusoo duulay aan ku istiqraarin ku sugmin ee taطayurka cilaaqa la leh wجه dilaalة الxadiiث calى maqsuud الbaab intayna طiyaraة shirku hada صريح في ana طiyaraة shirk hal اlasl fiiha anaha shirku akbar am shirku aصغر shirku aصغر inay tahy ba asl waqad takunu shirka akbara calى xasab اctiqaadi الmutaطayir shirku akbarna way noqon karta waxaana ku xidhan tahay qofkan baasaysiga sameynaya wuxuu aaminsanyay wlimaada hiya shirku lima fiiha xataa shirka asqara markay ti maxaa shirka asqara loogu sheegay lima fiiha min atacaluqi bigayr اllah wاlgaflati can illah tuke iyo gabadh iyo qof lugtiisa iyo ayuu qofkan qalbigiisa ku tacaluqay ilaahay subxana wa tacaala qudradiisi iyo qadarkiisina wuu ilaabay waay lihada buri ibn اlathir wainama jucila طiyaraة min الshirk لأنهم kانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكانوا أشركوا مع الله في ذلك وما منا معنeed waa مaحay أي ما منا من أحد إلا ويقع في نفسه شhيء من التطير qof walo inaga midaba qalbigiisa waxaa kusoo dhaca شhay تطير kamid a ويعتنيه شhيء من ذلika في bادي الأمر qabla nadari wataamul yanaa qalbigiisa wuu ku soo dhacaa wixii dadku baasaysan jireen buu maqlaya ama arkaya ama ogaanaya deetana waa bani aadam waa bashar qalbigiisa ayay wax ku soo dhacayaan laakiin halkaasuu ku joojinaya oo laa yastaqiru fii qalbihi qalbigiisa ku sugmi mayso ilahay buu tala saaranayaa markaasay arrintaasi ka tegeysa waayahay yudibu bالtawakl ay yuziilu bالtawakl bisabab istixdaari الtawakl واlictimaad calى اllah marka ilahay buu xusuusanaya ilahay buu tala saaranayaa muqadimaadkii hordhicii baasaysiga ee qalbigiisa kusoo dhacay baa sidaa ku tegaya taasina maxay daliil u tahay qofka muslimka ah khawaairta xun ee qalbigiisa kusoo dhacaysa inaan loo qabanayn intuu arinku khaairo taagayo camal qalbi aan isu bedelin tusaalahaan hami weeye qura camal qalbi muu ama waa mujarad khaaira wax qalbigiisa kusoo dhacay lam yatakalam bihi walam yacmal bihi kumuu hadal manuu samay laa yuaakhad bidalika waxaa loo qaban maayo marka taayurka muxaramka waa aladii yataratabu calayhi amalu qalbin wa camalu liljawaarix lakin alkhawaair اlqalbiya laa tadkhulu fi dalika waxaad aragtay wixii dadku baasaysan jireen ama waad maqasha qalbigaaga wax ku yara dhacee yani karaahiya lidalik laakiin lam yastaqira dalika fi qalbik qalbiga arrinkaasi kuma sugnaan tawakalta calى اllah wasalamta alamra lahu wax camal qalbiyina kama dhalan sadiiqu lqalbi iyo xarajuhu iyo xusni iyo wax lamida wax hadalina kama dhalan wax camalina kama dhalan taayurka la diiday ma soo gelayo waxyaabaa taa ayadii waxaa kamida ah, ma rawaahu muslim can abi hureyra qaala qaala rasuulu اllah in allaha caza wajala tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusa intuu sheegu xadiiu nafsi marayo qalbiga kusoo dhaco naftu ku sheekaysanayso ilaahay ummadayda waa waa ka dhaafay buuri rasuulku maa lam tacmal aw takalam bih intaanu camal isu rogin camal qalbi ama camal jawaarix ama inta aan lagu hadal walihada sheikh musanif raximah llahu tacaala wuxuu yihi kama fi durar الsaniya juska saddexaad saxada boqol sagaal iyo afartan faطiyaratu tacumu anwaaca xagga xukumka marka laga eego iyo waxaa ka ratimaya nooc qura maaha buuri waa noocyo baasaysigu minha ma laa ima fiih waxaa taayurka kamida midaan xataa lagu dembaabahayn waa taayur aladi huwa khaairaة qalbin waa tafakur caqli ah intaa ku eg wax qalbiga kusoo duulay un oo camal qalbi aan noqon camal jawaarixina aan noqon minha ma laa ima fiihi kama qala cabd llahi wma mina ila wlakin la yudibu bالtawakl faida waqaca fi اlqalbi shayء wakarihahu walam yacmal bihi bal khaalafahu lam yadurahu dee qofka qalbigiisa wax taayur kamid uu kusoo dhaco oo uu karaahiyeysto onuu ku camal falin bal uu khilaafo lam yadurahu arinkaasi dhibi maayo buuri allahu subxana wa tacala aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin